muslimiin daya nabadaan daya raxmadaan daya diintaan daya daya daya daya أصوات الخير للإنشاد تقدم مسلمين ديا نبتان ديا رحمتان ديا دينتان ديا ديا ديا ديا مسلمين ديا نبتان ديا raxmadaan daya diintaan daya daya daya daya muslimiin daya nabadaan daya raxmadaan daya diintaan daya daya daya daya muslimiin daya nabadaan daya raxmadaan daya diintaan daya daya daya daya muslimiin daya jihaadkaa daya raxmadiis daya dembi dhaaf daya ribaadkaa daya daya daya daya muslimiin daya nabadaan daya raxmataan daya diintaan daya daya daya daya muslimiin daya nabadaan daya raxmataan daya diintaan daya daya daya daya muslimiin daya kitaabkaa daya sharcigaa daya xukunkaa daya daya daya daya muslimiin daya nabadaan daya raxmataan daya diintaan daya daya daya daya muslimiin daya nabadaan daya raxmataan daya diintaan daya daya daya daya alla dejiyey daya ta'yeeray daya wax la siistaan lahaynay daya daya daya daya muslimiin daya nabadaan daya raxmataan daya diintaan daya daya daya daya muslimiin daya nabadaan daya raxmataan daya diintaan daya daya daya daya dayaray daya amarkaa daya alla amree daya दया दया दया मुझमी दया नवदान दया रमदान दया दीतान दया दया दया दया मुझमी yahuuda daya dhagartaa daya hamigaa daya fikirkaa daya yese idinkadin daya daya daya muslimiinta yaa nabadaan daya raxmadaan daya diintaan daya daya daya daya muslimiinta yaa nabadaan daya raxmadaan daya diintaan daya daya daya daya muslimiin daya nabadaan daya raxmadaan daya diintaan daya daya daya daya muslimiin daya nabadaan daya raxmadaan daya diintaan daya daya daya daya muslimiin daya nabadaan daya raxmadaan daya diintaan daya daya daya daya muslimiin daya nabadaan daya raxmadaan daya diintaan daya daya daya daya